alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w salى allahu عalى muxamedi wعalى ali muxamed w salama tasliima kaiira caawa in sha allahu tacaala waxaynu gelaynaa muxaadaro muxaadarada cunwaankeeda waxaa la yidhaahdaa asiyaamu fadluhu wa axkaamuh soonka iyo fadligiisa iyo axkaamtiisa ayuu ku saabsan yihi soonku wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamka ayuu ka mid yahay oo ilaahay wuxuu ku waajibiyey soonka ramadaan qur'aanka waa ku waajibiyey sunnada nebigana calayhi salaatu wasalaam waa lagu waajibiyey muslimiintuna waa ku ijmaaceen allah wuxuu yidhi kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum waxaa lagu faral yeelay korkiinna soom baa lagu faral yeelay sida ummadihii idinka horreeye loogu faral yeelaa idinkana laydinku faral yeelay wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu allah wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaati wa sawmi ramadaana wa xaji ilbeyti man istataaca ilayhi sabiila xadiiska bukhaariyo muslim ay soo wariyeen waxa uu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in islaamnimada lagu dhisay shan tiir in lagu dhisay tiirka koowaad waa shahaadataynka ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxammadan rasuulu allah waa rukni keliya waana rukniga diinta ugu weyn waa rukniga diinka lagu soo galo waa miftaaxii jannada waa awal waajib waa waajibka koowaad ee ruuxa saaran waxaa ku xiga salaadda oo in shanta salaadood la oogo waxay ka mid tahay arkaanta islaamka ee shanta ah bay ka mid tahay rukniga saddexaad waa zakada oo ciddii markaa waxa weeye saka ku waajibtay inay sakada bixiso waa rukni arkaanta diinta ka mid a waana rukniga saddexaad rukniga afraad waa bisha ramadaan in la soomo soonka ramadaan weeye rukniga shanaadna waa baytullaahi alxaraamka in loo xajiyo oo xajka lala yimaado arkaantaa shanta ah baa lagu bineeyey oo lagu dhisay diinka islaamka markaa soonku wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamka ee shanta ah ayuu ka mid yahay muslimiintuna waa ku ijmaaceen soonka ramadaan inuu markaa yahay faral inuu yahay muslimiintoo dhan baa ku ijmaacsan oo ku kulansan oo isku waafaqsan ijmaac qatciya oo aan innaba shaki ku jirin soonka ramadaan waxaa la waajib yeelay sannaddii labaad ee hijriga waana la ysku waafaqsan yahay sidaas nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu soomay sagaal ramadaan ayuu soomay iyadana waa lagu ijmaacsan yahay inuu sagaal ramadaan soomay sannaddii labaad ee hijriga wixii ka horreeyey soonka ramadaan waajib ma ahayn laakiin culammo badani waxay yidhaahdaan maalinta caashuurada la yidhaahdo in la soomaa markii hore waajib ahaan jirtay dabeedna waajibnimadii ay waajibka ahaan jirtay maalinta caashuurada la yidhahdo in la soomaa oo tobanka bisha muxaram in la soomaa ay waajib ahaan jirtay baa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay bisha ramadaan soonkeeda in la faral yeelo taasaa lagu nasakhay maalintii caashuuradana markaa dabeed waxaa laga dhigay markii soonka ramadaan la faral yeelay iyada sunna ayaa laga dhigay sida axaadiista laga fahmaayo oo markaa axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku tusinayaan axaadiista sheegaysa markaa waxaa laga tegey markaa caashuuraha laga tegey markii uh, ramadaan la faral yeelay waxaa laga qaadanayaa in markaa waajibnimadeedii laga tegey oo markii hore waajib ay ahaan jirtay waa ilaa sunnanimadii ay sunnada tahay in la soomaa caashuura dee iminkaba waa baaqi oo in la soomaa maalinta markaa bisha muxaram ama seke la yidhaahdaa ay toban tahay in la soomaa iminkaba waa sunne marka waxa laga tegey sunnanimadii ama mashruucnimadii ma aha ee waxa laga tegay waxay noqonaysaa in waajibnimada markaa laga tegey oo markii hore ay ahaan jirtay waajib markii dambena sunno loo rogay maalinta caashurada soonkeeda sida xadiiska markaa ku soo aroortay cabdullahi bn mascuud iyo xadiiska caaisha labadaba lama furida ramadaanu turika caashuuraa markii ramadaan la faral yeelay caashuura waa laga tegey marka faralnimadeeda ayaa laga tegey markii hore ay faral ahaan jirtay faralnimadii waa la nasakhay waxaana soo aroortay markii hore nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa amray inuu maalinta caashurada la soomo ilaa uu yidhi markaa kiinna soomani soonka ha dhammaystirto kiinna afuranna falyasum baqiyata yowmi ha soomo maalintiisa inta ka hadhay ha soomo inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa soon bishaa ramadaan aan ahayn oo inagu farali ma jiro asaalatan yacni inagu farali ma jiro kafaara gud waa dhici kartaa inay markaa soon qof ugu waajibo dunuubta qaarkood baa kafaara gud looga dhigaa oo qaarkood la yidhi waxa weye saddex maalmood waa inuu soomaa sida kafaaratulyamiin markuu awoodi kari waayo quudinta iyo markaa dhar inuu bixiyo iyo addoon inuu xoreeyo iyo waxyaalaha markuu waayo faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaam qaarkood waxaa la laba bilood ha soomaan sida markaa kafaaratu dihaar sida kafaaratu wiqaac marka dunuubta qaarkood kafaaro marka looga dhigaayo kafaara gudkaas waa ku waajibaa markaa sabab gaara keensatay waajibnimadiisa mid asal ahaan u waajiba taasi maaha soon nadarina waa jiraayo qofku hadduu ku nadro wuxuu ku waajibayaa nadarka uu ku nadro ku waajibaya waxay noqonaysaa inuu isagu isku waajibiyey ayay markaa noqonaysa inuu isku waajibiyey noqonaysa marka laakiin soon aan markaas sabab nadar iyo sabab kafaaro toonna aan ku waajibina sidiisa ugu waajiba ruuxa mukallafka ah ee caqliga leh ee markaa baaliqa ee qaangaadhka ah waa soonka ramadaan keliya saas aawadeed bay soo aroortay in nebiga calayhi salaatu wasalaam la weyddiiye la yidhi markii uu sheegay bisha ramadaan in la soomo hal calaya khayruha yacni markaa wax kale ma isaaran yihiinoo soon ahi waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa ilaa an tatawwac maya soon kaleo kugu waajibay ma jiro inaad markaa sunno la timaaddo mooye soon kale kugu waajibay ma jiro soonka ramadaan markaa saasaa waajibnimadiisu ay markaa u sugantay soonka ramadaan haddii la soomi waayo oo ruux markaa cudurdaar la'aan uu u soomi waayo dembi weyn oo kabaa'ira weeyi hadduu ramadaantii ruuxu soomi waayo cudurdaar la'aan uu u soomi waayo waa dembi aad iyo aad u weyn oo kabiira a ah weeye aad iyo aad u weyn waxaana soo aroortay xadiis markaa sheegaya ruuxa markaa soonka xataa dhammaystiri waaya oo iyadoo markaa weli aan la gaadhin wakhtigii la afuri lahaa yacni iska afura inuu waxa weeye markaa ciqaab loogu goodiyey oo waxaa laga soo wariyey saxaabiga abu umaama la yidhaahdo abi umaamata albaahili inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul baynamaa ana naa'imun ataanii rajulaani faakhada bidabcaya faataya bi jabalan wacran faqaala iscad faqultu inii laa utiiqu faqaala sanusahilhu lak xadiis baa soo arooray ay soo wariyeen xaakim mustadragiisa ku soo warinaayo ibnu xibbaanna uu soo warinaayo oo saxiixiisa uu ku soo warinaayo nasaa'ina markaa sunan kubra uu ku soo warinayo xadiiskaana sheekh albaani uu saxiixinayo culamo hore oo saxiixisayna waa jiraan oo iyaguna markaa yidhi xadiisku waa saxiix xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi anigoo markaa hurdaa ayaa waxaa ii yimi laba nin baariye igu yimi anoo markaa hurda ayaa laba nin i yimaadeen waxay qabteen halkaa cududda ayay iqabteen labadii nin markaasay waxay geeyeen buur markaa waxa weeye ay adag tahay sida loo koraaba ay adag tahay markaasay igu yidhahdeen kor markaasaan ku idhi ma awoodi karaayo waxay yidhahdeen waa ku fudaydinanaa kor dabeedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa koray ilaa markaa buurta dhaladeeda aanu baxay waxaaba igu kadiyey yacni markaa codad markaa daran oo markaa ayaa igu kadiyey markaasaan idhi codadkani waa maxay markaase waxay igu yidhahdeen haada cuwaa'u ahli nnaar waa qayladii ahlu iyo cabaadkoodii weyi dabeedna markaa haddana waa lay kaxeeyey waxaa lay geeyey oo markaana ay u kadiyey oo bimacnaa si kadisa aan u arkay dad markaa waxa weeye la soo laalaadiyey oo markaa waxa weeye halkaas inta markaa waxa weeye addimada yacni kor loo taagay ayaa halkaa markaa waxa boqnaha markaa laga suray waxbaa laga suray markaasaa sidaa loo soo laalaadiyey qowlalladoodana waa la dilaaciyey markaasaa qowlal kasta inta la dilaaciyey ayaa dhiiggu sidaa uga da'aya dhiig baa saa uga da'aya markaasaan waxaan idhi buu yidhi kuwani maxay ahaayeen nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam waxay igu jawaabeen alladiina yuftiruuna qabla taxillati sawmihim waa kuwa afuraaya intaan soonkoodu goortii markaa ay xalaal noqonayso inay afuraan aynay gaadhin bimacnaa wakhtiga afuraadda intaynay gaadhin dadka iska afuraya wax iska cunaya iyagoo qorraxdii aan hubsan inay dhacday kuwaas weeyaan kuwan waxa weeye markaa qowlalada markaa dhiigu ka da'aya qowlalada la jeexay haddana waxa weeye markaa sidaana loo soo laalaadiyey xadiiskaas wuxuu sheegaya waciid daran buu sheegaya haddii waxa weeye ruux daqaa'iq ka hor ama daqiiqad ka hor ama nus daqiiqo ka hor wakhtigu marka afuri lahaa yacni afuray oo wax cunay sidaa loo ciqaabayo bal maxaa loo malaynayaa qofka aan markaa soominba oo asaalatan markaa soonkiiba iska daayey cudurdaar la'aan isaga daayey waxaad garanaysaa ciqaabtiisu inay ka sii weynti ciqaabtiisu inay ka sii weyntaad garanaysa alimaamu dahabi wuxuu odhanayaa mu'miniinta agtooda waxa muqarar oo sugan ruuxa markaa soonka ramadaan ka taga xanuun la'aan iyo waxa weeye markaa wax cudurdaara la'aanteed uga taga inuu ka shar badan yahay ka zinaysanaya iyo ka cashuurta guraya iyo ka khamriga daa'ima ee joogteeyee caadaystay intaba inuu ka shar badan yahay baa mu'miniinta agtooda markaa muqararoo sugan bal yashukuuna fii islaamihi wayadunnuuna bihi azandaqata walinxilaal waxaabay ka shakinayaan dadka muslimiinta ahi waxay ka shakinayaanba islaamnimadiis ruuxa markaa cudurdaarlaan isaga afuraya waxayna ku malaynayaan yacni markaa inuu diinta ka baxay ayaabay markaa ku malaynayaan oo mala xun bay ka qaadanayaan waxay ku tusinaysaa markaa soonka ramadaan cudurdaarlaan in laysaga afaro laysaga cunaa inay ka mid tahay dunuubta kabaa'irtee aadka u waaweyn inay ka mid tahay soonka waxaa ku sugan fadli weyn baa ku sugan xagga fadaa'isha fadaa'il badan baa soo aroortay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam fadiilooyin badan buu sheegay waxaa ka mid a fadaa'isha markaa soo aroortay soonka ramadaan in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi ku kastoo ramadaan sooma ee rumaynu ilaahay rumaynaayo daraaddeed iyo niyeysad ajar niyeysanaya daraaddeed u sooma waxaa loo dhaafaa dembigiisii hormaray ayaa markaa loo dhaafaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiis kale wuxuu sheegayaa xagga dunuubta markaa in laga dhaafaayo oo dembiyada markaa kabaa'irta ah hadduu ka dheeraado dembiyada kale in lagaga dhaafayo soonka ramadaanta uu soomayo oo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam alsalawaatu alkhamsu waljumucatu ila aljumuca wa ramadaanu ila ramadaan mukafiraatu lima baynahunna ida ijtunibat alkabaa'ir yacnii shanta salaadood haddii la tukado oo jumcada haddana la tukado jumcada kale haddana markaa la tukado oo ramadaan la soomo haddana ramadaanta kale la soomo intii u dhexaysay dembiyadii waa daadinayaanoo waa masaxayaan haddii laga dheeraado dembiyada kabaa'irtee waaweyn laga dheeraado wax alle wixii dembi sakiir oo dhan waxaa lagu dhaafayaa acmaasha saalixee wanaagsan baa lagu dhaafaya xadiiskaasna waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiis kale waxa uu sheegayaa ruuxa markaa waxaa weeye arkaanta shahaadateynka iyo salaadda iyo zakada iyo soonka la imanaya iyo weliba qiyaamkii ramadaanba la imanaya inuu markaa ka mid noqonayo sidiiqiintii iyo shuhadadii inuu ka mid noqonayo la fadli noqonayo nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah waxaad ka warrantaa haddaan qiro mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane oo aan qiro inaad adna rasuulkii ilaahay tahay oo aan tukado shanta salaadood oo aan guto oo bixiyo zakada oo aan soomo ramadaan oo weliba qiyaamuleylkiina aan la imaado taraawiixdii ama qiyaamuleylkii aan la imaado yacni maxaan ka mid ahay noocee baan noqonayaa qaala min asidiiqiina waashuhadaa waxaad ka mid noqonaysaabaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwa runsheegidda badan iyo kuwa shuhadadaad ka mid noqonays yacni fadligaasaad yeelanaysa xadiiskana ibnu xibbaan baa soo wariyey sheekh albaanina waxa weeye waa markaa saxiixiyey ibnu xibbaan laftiisuna waa saxiixiyey xadiisku waa xadiis saxiixa weeye xadiiskaasi waa saxiix waxaa kaloo soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi isagoo mimbarka koraya ayuu wuxuu yidhi aamiin aamiin aamiin markaasaa lagu yidhi rasuulka ilaahayow markaad mimbarka koraysay waxaad tidhi aamiin aamiin aamiin yacnii sababtay doonayaan inay ogaadaan saxaabadu wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa yimi jibriil baa i yimi calayhi asalaam oo wuxuu yidhi man adraka shahra ramadaana falam yugfar lahu fadakhala annaara faabcadahu allah ruuxii bisha ramadaan soo gaadha oo soo haleela oo aan loo dembi dhaafin bimacnaa camal loogu dembi dhaafayo aan la iman ramadaantaas oo deed naarta gala ilaahay ha fogeeyo qul aamiin aamiin dhe buu ku yidhi faqulta aamiin markaasaan aamiin idhi buu idhi wuxuu kaloo markaa yidhi ruuxa labadiisa waalid ama mid ahaan soo gaadha oo isaguna jannada ku geli waaya fa abcadahu allah aamiin dheh aamiin baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo yidhi wuxuu igu yidhi jibriil ruuxa agtiisa laguu soo qaado oo lagugu xuso agtiisa oo kugu sallin waaya isagana ilaahay ha fogeeyo aamiin dheh markaasaan aamiin idhi buuli saddexdaa arrin buu xadiisku koobsaday xadiiskuna waxa weeye waa saxiix oo markaa waa sugan yahay duruq mutacadidana weliba waa leeyihi adilladaa dhammaantood waxay inoo tilmaamayaan fadliga ay leedahay bisha ramadaan ay leedahay bay inoo tilmaamayaan yacni soonka ramadaan fadliga ay leedahay ayaa markaa adiladaasi inoo tilmaamaysa bisha lafteedana fadaa'il baa u soo aroortay soonkana caam ahaan fadaa'il baa u soo aroortay bisha fadaa'isha u soo aroortay waxaa ka mid ah inay bishu tahay bishii qur'aanka inay tahay bishii soonka inay tahay bishii qiyaamka waa bishii markaa salaatuleylka markaa qiyaamka loo kacayey oo khaas ahaan taraawiixda iyo markaa la tukanayey weeyaan marka waa shahru alqiyaam waa shahru siyaam waa shahru alqur'aan waa bishii qur'aanka qur'aanku wuxuu soo degey yani biramadaan shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan inuu bishaa ramadaan soo degaa laynoo sheegay marka waa bil fadli badan wey waxaa bishaa ku jirta habeenka leylatulqadriga la yidhahdaa ku jira leylatulqadri khayru min alfi shahr waxay ka khayr badan tahay kun bilood bay ka khayr badan tahay leylatulqadrigu ummaddan cimrigeedu waa gaaban yahay ummadii hore cimrigeedu waa dhaadheeraayeen oo dadka qaarkood waxay noolaan jireen ummadii hore boqolaal sano ama kun sano ama kun wax ka badan ayay markaa noolaan jireen waxaynu garanaynaa nebi nuux inuu qowmkiisii u baaqayey markii la soo diray laga bilaabo ilaa markii la halaagay qowmkiisii gaalada aha la halaagay laga gaadhayo ayaa sagaal boqol iyo konton sano ahayd intii ka horraysay wakhtiga la soo diray dheeraad bay ka tahay intii ka dambaysay halaagga qowmkaa la halaagay gaalada ahaa yaduna waa ka dambaysaayo yadana tirada kuma jirto oo tirada laynoo sheegay ee sagaalka boqol iyo markaa kontonka sana ah waa ka baxsan yihiin intii markaa ka horraysay soo diritaanka la soo diray iyo intii ka dambaysay halaagista markaa la halaagay qowmkii gaalada ahaa labadu waa ka baxsan yihiin sidaas aawadeed buu allah wuxuu yidhi walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi falabitha fiihim alfa sanaةi ilaa khamsiina caama faakhadahum atuufaanu wahum daalimuun waxaanu soo dirnay nuux qowmkiisaanu u dirnay falabitha fiihim alfa sanati ilaa khamsiina caama wakhtigii la soo diray dabadeed inuu ku sugnaadaa laynoo sheegaya fa baa la geliyey falabitha fiihim alfa sanati ilaa khamsiina caama faakhadahum tuufaan marka duufaanku qabanayaana waa ka dambaysaa sagaalka boqol iyo kontonka sano oo fa baa la geliyey fa akhadahum tuufaan wa hum taasi waxay caddaynaysaa sida markaa cimrigu cimriga nuux markaa u dheeraa ayay markaa caddaynaysa marka ummadihii hore maadaama cimrigoodu dhaadheeraayeen ummatu muxamedna cimrigeedu kooban yahay ou nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam acmaaru ummatii maa bayna sittiina ila sabciin wa aqaluhum man yajuusu daalik cimriyada ummaddaydu waa inta u dhaxaysa lixdan iyo toddobaatan inta u dhaxaysa weeye waxaana yar cidda ka tallowda oo toddobaatanka ka gudubtaa waa yartoo waa qaliil marka loo eego ciddaan ka tallaabin saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka maadaama cimrigeedu ummaddan gaaban tahay waxaa laga cawiilay in markaa waxaa weeye khayr badan la siiyey waxaana ka mida leylatu lqadriga ka mida oo leylatulqadrigu camalka habeenkaa keliya la qabtaa waxa uu ka khayr badan yahay kun bilood camalka la qabanayo wanaagsan ayuu ka khayr badan yahay habeenkaa camalkaad qabataa haddaad habeenkaa markaa waxa weeye cibaado iyo khayr ku camirto waxay ka dhigan tahay kun bilood camalkaa inaad qabanaysay way ka khayr badantah kunka bilood imisay noqonaysa waxay noqonaysaa saddex iyo siddeetan sano iyo afar bilood cidda ummaddan gaadhaaba waa yartoo waa qaliil marka loo eego ciddaan gaadhin cidda gaadha ayaa yar marka waxaa laga qaadanayaa yacni markaa habeenkaasi fadliga uu leeyahay siduu u weyn yahay habeenkaasi wuxuu ku jiraa ramadaan buu ku jiraa innaa anzalnaahu fii leylati alqadr marka waa habeen ramadaan ka mida marka fadaa'isha markaa ramadaan bay ka mid tahy nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ida jaءa ramadaanu futixat abwaabu aljanna wa ghulliqat abwaabu anniiraan wa sufidat ashayaaطiin marka ramadaan ay timaaddo albaabada jannada waa la furaa albaabada naartana waa la xidhaa wa sufidat ashayaaطiin shayaadiintana waa la xidhaa xadiis kalaa tilmaamaya kuwa markaa maradada ah ee madaxa adag ee shayaadiinta ka mida ayaa la xidhaa marka waxa weeye waxay ka mid tahay fadaaisha bishu leedahay ayay ka mid tahay marka waa bil khayr badan waa bil khayr badan weeye marka bishaas waayn ilaahay aynu ka barinaa in ilaahayna gaadhsiiyo waana in lagu dadaalaa in laga faa'iidaysto bishaas aad iyo aad waa in lagu dadaalaa soonku caam ahaan fadli badan buu leeyahay fadaa'ishase waxaa ka mid a cidda soonka farabadsata albaab gaara oo markaas dadka soomani ka galaan ee soonka badnaa oo soonka sunnahana aadka u badsaday ee albaab gaara oo jannada ay ka galaan ayaa jira oo la yidhaha baabu rayaan oo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam jannada waxaa ku jira albaab la yidhaahdo yacni alrayaan la yidhaahdo albaabka rayaan la yidhaahdo kuwa sooman baa ka gala cid kale kama gasho marka iyagu galaan waa la xidha albaabka cid kale ma gelis waxay ka mid tahay fadliga uu leeyahay soonku ayay ka mid tahay fadaaisha soonka waxaa ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam in soonka u boorriyey uuna yidhi markii saxaabi uu ku yidhi rasuulkii ilaahayow waxaad itusisaa camal markaa aan jannada i gelinaya itus wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam calayka bisawmi laa mila lah soonka laazim buu yidhi soonka wax la midi ma jiro xadiiskan nasaa'i iyo ibnu xibbaan iyo baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya xadiis kale wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi asiyaamu junnatun yastajinnu biha alcabdu min annaar soonku waa markaa gaashaan weeye oo ruuxu kaga gaashaamanayo naarta kaga gaashaamanayo waxay ka mid tahay fadaa'isha soonku leeyahay ayay markaa ka mid tahay fadaa'isha uu leeyahay soonku waxaa ka mida in markaa waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam oo markaa ilaahay ka soo wariyey in allah yidhi kullu camal ibni aadam lahu ila asiyaama fa innahu lii wa ana ajzii bih xadiisulqudsi ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi camal kastoo ibni aadamku sameeyo isagaa iska leh oo u sugnaaday soonka mooyaane soonku markaa aniga ayuu i sugnaaday anaana ka abaalmarinay anaana ka abaalmarinay yacnii waxaa weeye culammada qaarkood waxay yidhaahdeen camallada kale waa dhici kartaa istusnima inay gasho laakiin soonka markaa waxaway camal markaa istusnima gelaysa ma aha markaa culammada qaar baa saa yidhi ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen fa innahu lii waxaa loo jeedaa yacni soonka cidaan allah ahayn laguma caabudin laakiin wejiga ugu fiicanee culammada qaarkood ay u badiyeen waxay tahay in la yidhaahdo camallada kale waxaa laynoo sheegay inta goor ee ruuxa loo labanlaabayo ayaa laynoo sheegay waman jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha ruuxii marka waxa weeye xasano la yimaada oo shay khayra sameeya toban la mida lagu abaalmarinaya toban goor baa loo labanlaabaya camallada qaarkoodna waxaa loo labanlaabaya toddoba boqoloo goor baa loo labanlaabaya oo waxa jihaadka lagu bixiyo toddoba boqoloo goor ayaa la labanlaabaya siduu allahba uu yidhi مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني waxa جiهاadka lagu bixiyo ama xoolaha جiهاadka lagu bixiyo oo fيi sabiiل اللahi loo bixiyaa waxay la mid yihiin sidii xabad marka waxa weeye badara oo marka waxa la beeray oo deedna soo baxday oo toddoba sabuula bixisay xabad kastoo sabuulana boqol xaba saaran tahay oo badari toddoba lagu dhiftay boqol waxay noqonaysaa toddoba boqol bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa shayga markaa xoolaha ee jihaadka lagu bixiyey ilaahay dartii loogu bixiyaa toddoba boqoloo goor baa loo labanlaabayaa macnuhu saasuu dhacaya camallada qaarkood waa dhacdaa wax ka badan in la labanlaabo oo allah wuxuu uhi wallaahu yudaacifu liman yashaa ilaahay waa u labanlaabaa cidduu doono yacnii intaa inka badan ayuu u labanlaabaa baa macnuhu dhacaya soonku wuxuu noqonayaa baabkiisu waa baabu sabri innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab waxaa loo wafaynayaa loo dhammaystirayaa kuwa sabraaya ajarkooda yani waxaa loo lamalaabayaa bigayri xisaab xisaab la'aan baa loo dhammaystiraya kuwa sabraaya ajarkooda xisaab la'aan ayaa loo dhammaystiraya macnaha in looga jeedo kul camal ibni aadam lahu ila asiyaama fainahu lii wa ana ajzii bihi in xagga mudaacafada iyo lamalaabka laga tilmaamayo waxaa laga fahmayaa xadiidka markaa sheegaya alsiyaamu lii wa ana ajzii bihi walxasanatu bicashri amhaaliha marka waxaa laga tilmaamayaa isaga xad mucayana oo loo sheegay ma jiro ee waxa weeye camallada kale yacni saasaa loo labanlaabaa kanna marka waxa weeye intuu labanlaabayo ilaahay unbaa og macnuhu saas yadaa buu dhacaya macnuhu sidaas ayuu u dhacaya wasiyaamu junnatun yacnii soonkuna waxa weeye waa gaashaan oo naarta ayuu gaashaan ka yahay fadaa'il baa u soo aroortay calaa kulli xaal soonka oo markaa mutacadid oo markaa badan haddaynu qadarkaa ku kaaftoonno xagga markaa fadaa'isha xagga markaa waxa weeye axkaamta soonka haddaynu markaa aynu galno soonku wuxuu leeyahay markaa axkaam buu leeyahay soonka wuxuu u baahan yahay marka waxaa weye anniya marka hore in lala yimaado oo niyada weliba hadduu faral yahay inta habeenku isku jiro waa in la niyoodaa oo niyada lala yimaadaa marka dambena waa in marka waxa weeye layska ilaaliyaa wax alla wixii mufatiraada ee soonka jebinaya oo dhan waa in layska jiraa labadaa rukni ayuu u baahan yahi waa in niyo lala yimaadaa niyadana maxalkay ka dhacaysaa waa qalbiga qalbiga ayaa laga niyeeyaa maxaluha alqalbu ku dhawaaqa lagu dhawaaqayo nebiga calayhi salaatu wasalaam kama soo aroorin oo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam mid ku sugan ma aha nawaytu an asuuma ama eh, nawaytu sawma hadin ama an asuuma hadan in la yidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam lagama hayo sida markaa waxa weeye nebigu sameeyey ayaana khayrku ku jira oo markaa fiican oo waxa weeye laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana niyadina waxa waa go'aan qalbiga laga go'aansanayo oo marka waxa weye la niyeynaayo oo la go'aaminayo markaa berri inuu soomayo hadduu soom la yahayna niyadaasi waa inay dhacdaa habeenku intuu isku jiro oo waagu aanu ka dilaacin waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey xadiis odhanaaya man lam yubayit asiyaama min alleyli falaa siyaama lah kaan markaa niyo soon habeenkii ku baryin oo aan habeennimada gudaheeda aan niyoon soonkii wax soon la yidhaahdo male taasina waxay ku saabsan tahay soonka faralkaabay ku saabsan tahay culamo badan baana xadiiska markaa quwaysay lafdi kalena waa loo soo wariyey man lam yujmic asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah kaan markaa waxawa yani go'aansan soon intaan waagu dilaacin ka hor soon male yani waagu intaanu dilaacinna waxaa loo jeedaa fajru saadiqa yani ayaa loo jeedaa xadiiskana markaa labada riwaayo soo arooray yacni waxa weeye wayse sii xoojinayaan wayse sii xoojinayaan culammada qaarkoodna asaaniidda marka waxa weeye mid ahaantood waaba saxiixiyeen oo waxaabay yidhahdeen waa saxiix marka yacni sidaasaana saxaabadiina laga soo wariyey inay soonka faralka ah yacni habeenkii in la niyeeyo inay markaa waxa qabeen oo ay sidaas markaa ku sugnaayeen marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye waagu intaanu dilaacin ka hor waa in la niyeeyaa fajriga markaynu sheegaynana waxaa jira laba waabaa jira fajrusaadiq iyo fajrulkaadib baa jira fajrulkaadib waxaa la yidhaahdaa waa waa ka horeeya waagan markaa dilaacaye beryaya ka horreeya waa ka la yidhaahdo hadduu ooggu istaagay ooggu markuu istaagay yacnii labadaas marka waxaa weeye fajri ama labadaa waa ee la sheegayo waxaa lagu kala garanayaa mid waxa weeye sidaasuu u gudban yaho u ballaadhan yahay oo fajru saadiqa midna saasuu isu ligaa oo saasuu isu taagaa kadibna marka dambe waa baaba'aa kan kale marka waxa weeye isagu waa markaa mustadiir weeye oo saasuu u gudban yahay waa mid markaa waxaan yani markaa sidaa u ballaadhan hoos buu markaa sidaa u gudban yahay mar labaadkana dib uma baaba'ee waa soo siyaadaa marba markaa dambaysa laakiin kan kale saasuu isu yaralligaa isu taagaa waa mustatiil saruu u dheer yahay kadibna waa baaba'aa kaa hore kan waxaa la yidhahdaa fajrulkaadib ka si isu taagaya ee marka dambe baaba'aya yacni goor habeennimo ay tahay weeye marka waxa weeye xaaladdaas waxba laga soo qaadi maayo yacni marka waagaas hore ee markaa fajrulkaadibka la yidhaahdo waa la yska cunayaa waa layska yska cabbayaa dhibi kuma sugna laakiin kan fajru saadiqa waaga marka waxa weeye dhabta ah ee markaa sidaa u gudban ee marba marka dambayse soo kordhaya ee aan dib u baaba'aynin kaasaa fajru saadiq la yidhaha kaa haddii la arko waxay noqonaysaa in markaa la joojinayo cuntada iyo cabitaanka wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri marka goorta la niyeynaya waa inta waagaasi aanu dilaacin ka hor waa in niyadaasi dhacdaa fajriga inaan la dhicin waana inaynay ka dambayn ee sida saxiixa ay jamaahiiru ahlicilmi ku tageen waxay tahay waa in laga hormarinayo waayo min alleyl waa inay dhacdaa labada xadiisba midna wuxuu sheegaya min alleyl midna wuxuu sheegaya qabla alfajri maca alfajri ma odhan fajru saadiquna min alleyl kama mid aha calaa haada waxay ku tusinaysaa in goorta la niyeynaya ay tahay inta habeenku isku jiro ha noqoto markaa fiidkii inaad niyeyso aad saa ku seexato marka dambe aanad markaa mar dambe aanad bedelin niyadii ha ahaato sakda dhexe inaad niyeyso ha ahaato marka waxa weeye inaad markaa eh, markan soo dhowaadka aad niyeyso habeen kasta markay go'aankaa tahay berri inaad soomayso niyadii waa xaasil suxuurtaad diyaarsanaysaa ku filan yacni taraddud haddaanu mar ku jirin inaad ka noqnoqonaysa aanu ku jirin hadhowbaad ka tashan doontaa ee wax la mida aanad islahayn ay go'aankaa tahay mar leyba inaad berri sooman tahay xataa haddaad hurdada toosi weydo oo aad suxuur u kici weydo waa inay go'aan kaa tahay inaad berri sooman tahay oo aad soomayso ya dadka qaarkood baa markaa intay iska seexdaan hadhow odhanaya yacni ma soomin maanto xalay baanan niyeyn hurdadii baanan kicin marka horeba marka waxaa dib ha u dhigi niyada waa inay go'aan kaa tahay marka horeba markaa inaad soomayso berri haddii iyo haddiiba haddaad kacdii haddaanad kicinba waa in markaa aad soomantay berri go'aan waa inay kaa tahay markaa waxaa soonku hadhow waad ka tashan doontaa waa inayna noqon yani wax markaa waxa weeye labaclabaca waa inayna kaa noqone waa inay go'aan kaa tahay inaad berri sooman tahay sidaa hadday tahay haddaanaad xataa kicin soonkii markaa waa kuu sugan yahay niyadiina waxa weeye waa mid markaa jirta weeye yaa waa mid markaa kuu sugan weeye marka shayga koowaad waa in niyadii lala yimaado soonku hadduu sunno yahay waxaa soo aroortay markaa ahlucilmiga qaarkoodna ay qaateen axaadiis laga fahmaayo in markaa haddii aanu ruux waxba cunin waxna cabbin wax mufadira aanu la iman min alfajri asaadiq laga soo bilaabo ilaa gelinka hore markaysaa inuu niyeyn karo ama subaxnimadii niyeyn karo oo hadduu soonku sunno yahay laakiin hadduu faral yahay ilaaba ilaa waa inuu habeenkii niyadaasi dhacdaa oo aynay soo gaadhin waa beriga aynay soo gaadhin ee ka hor dhacdaa ka hor waa inay dhacdaa shayga labaad ee soonku u baahan yahay waxay tahay waa alimsaaku can almufatiraati min alfajri asaadiqi ila ghuruubi ashams waa in laga afhaystoo layska daayo wax alla wixii soonka jebiya laga soo bilaabo markuu waagu dilaacay fajru asaadiqu laga gaadhaayo ilaa inta qoraxdu dhacayso intaasoo dhan wax alla wixii soonka jebiyey waa in layska ilaaliyaa labadaa rukni baa soonku u baahan yihi niyada markaad niyeynayso waxaad u soomaysaa ilaahay dartii waxaad u soomaysaa markaysaga waxaan inaad markaa yacni rabbi ugu dhowaanayso soonku hadduu faral yahay faralnimadii baad niyoonaysa hadduu sunno yahayna sunnadii baad markaa inuu sunno yahay baad niyoonaysa mar walba qurbo ilaahay aad ugu dhowaanayso liajli illaah faqad aanad istusnimo uga jeedin wax kale uga jeedin rabbi inaad ugu dhowaato keliya uga jeeddo maqsuudku allah oo keliya yahay iyo raallihaanshihiisa inaad ku gaadho iyo sawaab markaa wanaagsan rabbi inuu kugu siiyo iyo dumaddaada waajibkii inaad ka riddo nooca soonkana waad cayimays niyadaada waa inuu ku magacaabay hadduu ramadaan yahay hadduu faral yahay faralkaasi hadduu ramadaan yahay iyo hadduu nooc kale yahay iyo hadduu sunno yahay mid walba waayo niyadii marka aad ku qabataa soonka noocaas aad soomayse yaa liajli illah baanaad u soomayse yani taas yadaa waa in la niyeeyaa lana go'aansada casmina waa inay noqotaa go'aan waxalla wixii soonka jebinayoo dhanna waa in layska jiraa fadli wuxuu ku jiraa marka waxa weye waxalla wixii muxaramaadka ee nuqsaaminaya ajarka soonka iyo waa in iyadana layska ilaaliyaa ashyaada qaarkood soonkay jebinayaan ashyaada qaarkoodna soonka jebin maayaane fadligiisi iyo ajarkiisii bay nuqsaaminayaan oo ruuxii markaa wuxuu noqonayaa soonkiisii inuu markaa waxawe cawaran yahay ya sidaasuu markaa noqonaya marka taana waxa weeye waa in aad yo aad laysaga jiraa waxa allo wixii dembi ah nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man lam yadac qowla azuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaajatu fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah kii waxa weeye aan ka tegin hadalka beenta ah iyo markaa waxa weeye camalka waxa baatilka ee xun ee la samaynayo waxyaalaha xun ee baatilka ah samaynta la samaynayo aan ka tegin falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah ilaahay dan kama laha oo bimacnaa sawaab iyo ajar wanaagsan ku bixin maayo ajar weyn ku bixin maayo iyo sawaab wanaagsan oo kama raalli aha inuu ruuxu markaa ka tago cuntadiisa iyo sharaabkiisao keliya ou haddana markaa xumaantii iyo macaasidii iyo dembiyadii iyo beentii iyo baatilkiiyo waxa iska miisto ta noocaasa ilaahay dooni maayo raalli kama aha xadiis markaa waxaan yani marka waxa weeye waa inuu iska ilaaliyaa ruuxu waxyaalaha dembiyada waa inuu iska ilaaliyaa laakiin sida saxiixa soonkii ma jebinayaan laakiin ajarkii bay nuqsaaminayaan sheekh ibnu xasmi la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi markaa macsi kastoo la sameeyaa soonka waa jebinaysa hadduu qofku dembiba la yimaado soonku waa jabaya laakiin jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay leeyihiin soonku ku jabi maayo macaasida iyo dembiyada lala yimaadee ajarkiisii baa nuqsaamaya ama dembiyaal loo qorayaa oo waxa weeye markaa ruuxu wuxuu noqonayaa yani yusaabu min wejhin wa yucaaqabu min wajhin wa ciqaaba min wajhin wejina waxa weeye waa laga sawaabinaya ajar baa laga siinaya wa yastaxiqu alciqaaba min wejhin aakhar weji kalena ciqaab buu ka mutaysanaya ciqaab ayuu ka mutaysanaya yacni saas iyadaabay marka ahlucilmiga qaarkood leeyihin culamada qaarna waxay leeyiin ajarkay baabi'inaysa ajarka ayay baabi'inaysa waxa laakiin aqcada inuu waxa weeye sawaabkiina u sugnaanayo qadarkii sawaab ee u shaqaystay yani marka waxa weeye dembiyadii marka uu la yimina inay u sugnaanayaan alimaam axmed ibnu xambal baa la weydiiye o lagu yidhi soonku maku cabayaa ma ku cabayaa marka xanta ma ku cabaya markaasuu yidhi hadday caynka ahaan lahayd soon maynaan yeelanin yani marka wuxuu tilmaamaya waxyaalaha macaasidii inay soonka jabinayn saasna jamaahiiru ahlicilmi ayaa ku tegay salafan wa khalafan in soonku aanu ku cabayn waxyaalaha macaasida iyo dembiyada ah inaanu ku cabayn ayaa marka waxa weeye jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen selafan wakhalafan khalafan xadiis waxaa ku soo aroortay ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash yacni waxa weeye markaa waxaa badan markaa mid sooman oo soonkiisa aan ka helayn mooyaane gaajo iyo markaa haraad mooye wax kale aan ka helayn marka waxa weye waa in layska ilaaliya waxyaalaha baatilka ah iyo waxyaalaha xumaanta ah waa in aad yo aad laysaga jiraa aad looga taxadiraa bisha ramadaan soonkeedu muxuu ku sugnaadaa bisha ramadaan soonkeedu wuxuu ku sugnaadaa aragti bishii la arko oo waxa weye marka ay bisha shacbaan ay sagaal iyo labaatan marka ahayd habeenkii ay soddon noqon lahayd haddii bishii la arko ramadaanti waa sugnaanaysa dariiq labaadna waa ku sugnaataayoo soddonka shacbaan inay dhammaystirantana waa ku sugnaataa taas waxaa ka imanaysa in bisha shacbaan marka hore lasii ilaaliyo oo tirsigeeda marka waxa la ilaaliyo ayaa markaa laga qaadanaya waxaana la soo wariyey xadiis marka odhanaya bisha marka waxaw shacbaan tiradeeda marka hore sii kooba oo ramadaan aawadeed marka u sii tiriya axsuu hilaala shacbaana liramadaan soddonka shacbaan markay dhammaystirmaan dee ramadaan baa markaa sugnaanaysa oo lagu garanaya dee haddii aan la garanayn markaa bisha shacbaan goortay bilatayba aan la garanayn dee lama garanayo markaa waxaa soddonkii goormuu ku dhammaystirmaya waxaa dhici karta in laisku qabto marka xadiiska caynkaas lagu soo wariyey wariyeyna sheekh albaani waa taxsiininaya oo silsilati xadiisi saxiixa ayuu ku taxsiininaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa markaa uu yidhi suumuu liru'yatii wa aftiruu liru'yatii yacni bisha sooma waxaa u soontaan goorta la arko agteeda markaa sooma waxaana ku afurtaan aragtida markaa la arko agteeda markaa ku afura oo bisha shawaal marka la arkana afura bisha ramadaan marka la arkana sooma fain gumma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana halaasiina yowma haddii laydinka qariyo oo markaa waxaa weeye markaa aa arki weydaan bishii markaa shacbaan arki weydaan yani habeenkii markaa soddon ay noqon lahayd ama habeenkii ramadaan ay bilan lahayd haddaa bishii markaa arki weydaan fa akmilu ciddata shacbaana alaasiina yowma dhammaystira tirada shacbaan soddon markaa waxawe maalmood dhammaystira soddon maalmood dhammaystira marka waxa weeye in aragti lagu soomaayo aragtina lagu afuraayo ayaa axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegaysa in marka waxa weeye xisaab lagu soomo ama xisaab lagu afuro sunnada nabiga sal allahu aleyh wasalam waa khilaafsantahay waana bidca culammaduna waxay yidhaahdeen yani bidca inay tahay waa biitifaaqi ahlilcilm culammadu waa isku waafaqsan yihinba bacdu ahlicilmi ayay yidhaahdeen sunnadii nabigana calayhi salaatu wasalaam waa khilaafsan maalintaa marka waxa weye bishii aan la arkin shacbaan marka ay soddonka noqonayso bishii mar haddii la arki waayo layskama soomi karo sida saxdii waxay tahay waa in la afuro weeye waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa diidey oo waxau idhi laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayni ilaa rajulan yasuumu sawman falyasumhu waxau nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ramadaan ha kala hormarina maalin inaad soontaan ama laba maalmood inaad soontaan ha kala hormarina yacni mooyaane nin soomi jiray soon oo soonkuu soomi jiray ku beegmay masalan oo kale wuxuu soomi jiray khamiista ama markaa isniinto kale u soomi jiray khamiistiiyo isniintoo kale u soomi jiray dabeedna maalintii soonkiisa wuxuu ku beegmay yani maalin isniina oo bishiina marka ay tahay soddon ay noqonayso bishii marka waxa shacbaan haddii la arki lahaana markaa ramadaan kawdeedii ay noqon lahayd markaasaa aragtidii markaa ramadaan baa la sheegi waayey yacni markay caado u ahayd inuu markaa isniin iska soomo ay ay caado u ahayd isagu soonkiisii sunna ahayd waa iska soomi karaa waxba dhibaatii kuma sugna wax dhibaatoo ku sugani ma jiro xadiiska caynkaa tilmaamayana saxiixa ayuu ku sugan yihi saxiixa ayuu ku sugan yihi ta kale waa yowmu shaki in la soomaa markaa waxba ma bannaana man saama alyowma aladii yushaku fiih ama man saama yowma shaki faqad casaa abaalqaasim camaaru bnu yaasir waxa uu yidhi radia allaahu canhu ardaa ruuxa markaa waxa weeye man saama yowma shaki lafdi kale waxaa loo soo wariyey alyowma aladii yushaku fiihi maalinta la shakinayo gudihiisa ruuxa sooma ee laysku hayo talowma ramadaan baa mise ma aha oo laga shakisan yaho o aan xaqiiqo iyo yaqiin loo haynin cid aragti sheegtay oo lagu kalsoon yahay lama hayo faqad casaa abaalqaasim sala allahu aleyh wasalam abalqaasim oo nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam ruuxaasi waa caasiyey ruuxaasi waa caasiyey xadiiskaana waxa weeye waa xadiis yacni saxiixa weeye oo markaa sugan waliba turuq shawaahidna markaa waa leeyahy turuq shawaahidna waa leeyahay marka shawaahiddaasaa isqu waxaa markaa laga qaadanayaa in maalintaas waxa weeye shacbaan ay soddonka noqonayso inaan ixtiyaatan laysaga soomi karin fuqahada qaarkood baa waxay yidhaahdeen yacni ixtiyaatan baa loo soomayaa imaa wujuuban wa imaa markaa nadban wa imaa ibaaxatan aqwaal baa jirta laakiin sida saxiixi waxay tahay waa sida sunnada nebigu sheegaysa calayhi asalaatu wasalaam oo waxa weeye in maalintaa aan la soomaynin niyo ramadaan oo ixtiyaad ahna laguma soomi karo niyo shaafalatayn ahna laguma soomi karo hadday ramadaan noqoto markaysaa markaa ramadaan baan u soomay haddii kalena markaysagaa sunnaan u soomay taana laguma soomi karo niyo sunno ahna ruuxayna caado u ahayn uma soomi karo hadduu caado u ahaan jirtay markaa niyo sunno ah ka ku soomaya hadday caado u ahaan jirtay maalintan oo kale inuu soomo waa soomi karaa sida xadiiskii marka uu ka soo reebiyey uu kuu caddaynayo soonkan la soo reebayana waa soon sunno ah marka waxay ku tusinaysaa sunno aan caado u ahaan jirin xataa maalintan inaanu soomaynin haddaanu caado u ahaan jirin ayaa markaa laga qaadanayaa ku tusinaya taasaa laga qaadanaya waxyaalaha xusida mudan waxaa ka mid a dadka soonka lagu leeyahay oo ramadaantii hore ee soon lagaga leeyahay inta ayna ramadaan soo gelin waa inay markaa soomaan oo ruuxu soonka markaa qallaha uu qallaynayo dib buu dhigi karaa cudurdaaroo kalea soonka ku dhaafa ama waa qof dumaroo markaa waxay dhiiggii caadaday lahayd ama cudurdaar kale ayuu ku dhaafay sanadka gudihiisa waa inuu qalleeyaa intaan ramadaanta kale la gaadhin ramadaanta kale inuu la sugo ay dhaafto marka ma aha waxaana caddaynayaa xadiiskii caaisha waxay tidhi maalmo ayaa markaa soonka iga tegi jiro oo cudurdaarkaa igu dhaafi jiray dabeed maan awoodi kari jirin inaan markaa qalleeyo yacnii nebiga aawadii ayaanan u qallayn kari jirin mooyaane shacbaan in la gaadho shacbaan marka la gaadho markaasaan dabeedna qallayn jirin waxay tilmaamaysaa intay khiyaarkii awoodda u leedahay inay dib dhigto inay dib dhigi jirtay intaasina waxay tahay waa ilaa shacbaanta kale haddii ka badan markaa in la dibdhigaa ay bannaanaan lahayd caaisha way samayn lahayd si nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni markaa waxa weeye aynay markaa uga mashquulin laakiin maadaama ay tidhi waxa weye ilaa wakhtigaas mooyaane ka hor inaan qalleeyo ma kari kari jirin waxay markaa ku tusinaysaa ilaa wakhtiga la dibdhigi karaa waa ilaa intaan ramadaanta kale la gaadhin marka ciddii markaa soon lagu leeyahay waa inay markaa waxaaan hore u qalleeyaan oo wixii ay ka gaadhsiin karaan xataa hadduu soonku badan yahay wixii ay ka gaadhsiin karaan waa inay ka gaadhsiiyaan hadday soonka markaa sanadka dhexdiisa ay qallayn karayeen oo ay dib uga dhigaan oo dhaafiyaan markaa ramadaantana cudurdaar la'aan ay ku dhaafiyaan xaaladda noocaasa waxay noqonaysaa arrin qalada markaa weeye culammada qaarkood waxaabay yidhahdaan fidyaa la raacinayaa arrinka noocaasa qofkii waa ka gaabiyo tafriid buu dee la yimiyo yacni markaa sidii waajibka ahayd waa ka gaabiyooo sanadka gudihiisa inuu qalleeyaabay ahayd markaa saas aawoodee waa inuu raashin iyo soonka isku daraa yacni aahaar saxaabada laga soo wariyo saas yadaa tilmaamaysaana waa jiraan culammada badankooduna saas yadaabay markaa tilmaameen sidaas ayay markaa tilmaameen aragtida bisha markaa la arkayo waa in markaa isha baa lagu eegaya in markaa waxa weynayse lagu eego ama wax kale laynooma diran isha caadigaa in lagu eego araggaa lagu arko in markaa waxaa la eego weeyi haddii laba qofoo lagu kalsoon yahay ay arkaan aragtidii waa sugnaanaysa aragtidii waa sugnaanaysa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdaan bisha bilashadeedu ruux keliya ayay ku sugnaanaysaa inuu marka arko labaduna waa ka sii fiicanta yani markaa taas waxa weeye laba ruux oo marka waxa muslimiin ah oo cuduul ah haddii ay arkaan aragtidu waa sugnaanaysa haddii waxa weeye ruux keliya uu arko oo muslim oo cadli ah oo lagu kalsoon yahay hadduu arkana ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa ku sugnaanaysaa soo gelitaanka bishu soo gelaysa waa ku sugnaanaysa saas iyadaa bay markaa yidhahdeen axaadiis kale mawduucyada ku soo aroorayna waa jiraan waxyaalaha markaa waxaw marka la soomaayo lala imanayo waxaa ka mid a ee wanaagsan suxuur in lala yimaado ayaa markaa sunno ah suxuurtana aad baa laynoogu booriyey oo waxaa markaa laga dhigay soonka markaa waxa ahlu kitaabka iyo soonkeenna waxaa kala soocaya inay tahay suxuurta oo waxaa nebiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab aklat asaxar soonkeenna iyo soonka ahlu kitaabka waxa u dhexeeya suxuurta in la cuno wuxuu kaloo sheegay asuxuur baraka suxuurtu waa barako ama ilaahay barako ka yeelay markaa suxuurta yani waxa weeye suxuurta waa boorriyey yacni tasaxaru walow bijurcati min maa yacni suxuurta kulay ku tahay qurquro biyaa kulay ku tahay hala suxuurto suxuurtaana weliba in la dibdhigaa fiicanoo wakhtiga markaa waxa weeye waaga dilaaciisa lagu soo dhoweeyaa fiican waaga dilaaciisa in lagu soo dhoweeyo ayaa fiican oo sida marka axaadiistu marka ay sheegayso afuradan in la dedejiyo markay qoraxdu dhacdee la hubsadaba marka la afuro degdeg loo afuro suxuurtana la dibdhigo yani ummaddaydu khayr ka suuli maysaa xadiis ku soo aroortay intay markaa suxuurtana markaa waxaa dibdhigayaan afuradana dedejinayaan waxyaalaha soonka burinaya waa maxay soonka waxaa burinaya cunitaanka iyo cabbitaanka ogaan loo cuno ama loo cabbo soonkii waa ku jabaya wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri markaa soonka iyo cunitaanka iyo cabbitaanku waa isdiidayaan marka ogaan haddii wax loo cuno ama wax loo cabbo oo markaa waxa weeye si ogaan ah iyadoo loo kasay xaalka caynkaasa soonka waa jabaya shay labaad soonka waa jabinayaa waxaa jebinaya soonka sanka wixii laga qaato ee uurka taga ee caloosha taga soonka waa jebinayaan wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saa'ima sida xadiidkii laqiid ibnu sabira ku soo arooray yani markaa kuu xeel dheerow sandaarsiga inaad sooman tahay mooyaane haddii kale waa inaad sandaarsiga ku xeel dheerataa marka haddii la sooman yahay sandaarsiga inaan lagu xeel dheeraanayn oo soonkii ay waxyeelaysaa laga qaadanaya ayaa laga qaadanaya waxyaalaha kale soonka jebiye waxaa ka mid ah yani waxaa weeye alistiqaa yacni waxa weeye in layska matajiyo oo haddii matagga ogaan laysaga keeno markaana soonku waa ku jabayaa sida markaa saxiixa ah xadiisna waa lagu soo wariyey man daracahu alqay'u falaa qadaa calayhi waman istaqaa'a falyaqdi kii markaa mataggu ka qaalib noqdaa oo markaa waxa weeye mataggu aanu iska keenin laakiin isagu markaa ka qaalib noqdo mataggu qalle ma saara waman istaqaa'a falyaqdi kii iska matajiyaa ha qalleeyo ayaa xadiis ku soo arooray yani abu daawuud iyo tirmidi iyo imaam axmed iyo soo wariyeen yani markaa culamo badanna ay saxiixiyeen shaykhulislaam ibnu taymiya iyo albani iyo culamo badan baa markaa saxiixiyey xadiiska saxaabada qaarkoodna saasaa laga soo wariyey macnaha xadiiskaasi sheegaya ayaa laga soo wariyey marka iska matajinta layska matajiyo ogaan laysaga keeno soonku waa ku jabaya waxaa kaloo la soo wariyey nebigu sala allahu aleyh wasalam qaaa fa aftar yani inuu matagay dabeedna markaysa markaa u afuray waxaa lagu xambaari karaa markaysa macnaha xadiiskan inuu waafaqsan yahay xadiiskaasna waa xadiis qawiya wey waxyaalaha kale soonka jabiya waxaa ka mida yani waxa weye alxayd wanifaas dhiigga xaydka ama dhiigga caadada ama cisada iyo dhiigga marka waxa weeye dhalmada haddii marka qofkii dumar ahayd ay ka yimaadaan soonki waa ku jabaya haddii marka waxa weeye dhiiggaas ay leedahayna labadaa dhiig mid ahaan ay leedahayna dhiigga dhalmada ama dhiigga xaydka dhiigga caadada labada mid ahaan hadday leedahayna marka horeba soon u guntami maayo haddii maalinta dhexdeeda markaas ay markaa dhiiggaasi ka yimaadana soonkii waa ka jabaya hadday maantao dhan soomanayd oo dabeedna markaa waxa weeye shantii daqiiqe ugu dambaysay ama daqiiqadii ugu dambaysay qoraxdu soo jeedday dacalka la soo jeeddaa dhiiggii ka yimi waana soo baxay soonka maalintaasi waa jabay qallaheedana waa lagu leeyihi qallaheedana waa lagu leeyihi marka waa maanic soonkii marka waxa weeye in la bilaabana waa diidayaa hadduu markaa soonku jirayna waa jabinayaa waa maanici maanic lilibtidaa'i dawaami labada mid walba waa mancinaya waxyaalaha kale soonka jabinaya waxaa ka mid a galmada hadduu markaa galmo la yimaado wax kastaba markaa ha ahaatee waxay noqonaysaa ama zinaha ku dhacdo ama xaaskiisa ha u tago ama markaa wax kale ha sameeyo galmo kasta uu la yimaadaa soonkii marka waa jebinaya ogaan hadduu markaa galmo u sameeyo soonki waa ka jabaya waxyaalaha kale soonka jabinaya waxaa ka mida macna alakli washurbi wax leh oo wixii cuntada iyo cabbitaanka ruuxa ka deeqayey hadduu sayloonnoo kale isku xidho oo meeshii cuntada iyo cabbitaankay u faa'iideynaysa ya oo waxa weeye xaaladda noocaas ah soonkii waa ka jabaya waayo waa fii macna alakli washurbi cunitaankii iyo cabbitaankii bay la macno tahay ruuxuna waqtiyo badan buu kaga kaaftoomi karaa inuu wax cuno iyo inuu wax cababa hadduu sayloonnada ayo isku xidho waxyaalaha alibarulmuqadiya waxa la yidhaahdo yani marka waxa weeye waxyaalaha muditaanadaas yani meeshii cuntada ruuxa ka deeqaya soonkii waa ku cabaya oo waxay noqonaysaa macna alakli washurbi ayay markaa leeyihiin marka taana saas yadaa weeyaan waxyaalaha kale soonka jabinaya waxaa ka mida istimnaa inuu markaa biyaha iska keeno manidii hadduu markaa ogaan isaga keeno oo si markaa waxa weeye badheedh ah uu isagu iska doondoono inuu iska keeno ama sababay kaga timaaddo uu isagu la yimi oo dee feker iyo wax la mida aan ahayne laakiin markaa ama mubaasharo ah ama aragti inuu celceliyey ah ama inuu markaa waxa mubaasharo sameeyey ah ama markaa waxa weeye xubinta markaa inuu ogaan uga keenay ah waxyaalaha noocaas oo kale hadduu markaa ku kaco markaana soonku waa jabaya sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen bal culammada qaarkood ay yidhahdeen wax khilaafi kuma sugna wax khilaafi kuma sugna marka ay yidhaahdeen ibnu xasmi baa la sheegay marka inuu khilaafay laakiin ictibaar marka waxa ma leh oo khilaaf ka horreeyey markaa lama sheegin yacni culammadii hore wax khilaafa markaa lama soo rarin oo masalada markaa isku khilaafeen markaa soonkii waa ku jabayaa taasna waxyaalaha kale soonka jabinaya waxaa ka mid a ruuxu markaa niyadii markaa inuu qaطcu niya la yimaado oo ruuxu go'aansado soonkii marka inuu markaa jebiyo inuu markaa go'aansado oo soonkii marka waxa weeye niyadii uu gooyo waxaa ka mida ah waxyaalaha soon ku jabay aridda yani markaa diinka noqodka ka mid a ah. nacuudu billahi min dalik hadduu ruuxu gaaloobo isagoo sooman cibaadadii uu ku dhex jiray marka uu ridoobo oo u gaaloobo cibaadadaasi way buraysaa cibaadadaa uu ku dhex jiray marka waxay noqonaysaa mid buraysa ayay markaa noqonaysa waxyaalaha soonka jabiya ashyaadaasa ah. marka waxaa ka mida oo soonku ku jabaayo ashyaadaas waxay u qaybsamaan wax markaa waxa weye qalla un ka waajibaayo iyo wax markaa qalle iyo kafaara labadaba ka waajibayaan galmada haddii lala yimaado qalle iyo kafaaro labadaba waa la israacinayaa oo soom maalintiina waa la qallaynayaa waana laga kafaaro gudayaa kafaara gudkaasi waa maxay waxa weeye saddex arrin ayuu markaa waxaa weye samaynaya muratab ah oo kala horeeya addoonu xoreeyo hadduu helo waa xoraynaya laakiin hadda lama helayo tan taa lama helayo wuxuu soomayaa laba bilood buu soomayaa xidhiidh ah laba bilood oo xidhiidha buu soomaya addoon la xoreeyo marka la waayo wuxuu markaa u gudbayaa inuu markaa waxa laba bilood oo markaa waxa xidhiidha inuu soomo hadduu taana awoodi kari waayana lixdan miskiin ayuu quudinaya laakiin hadduu awoodi karaayo laba biloodoo xidhiidha ah inuu soomo kafaara gud u soomo uma tallaabayo inuu markaa waxa weye lixdan miskiin inuu quudiyo u tallaabi maayo waa muratab yacni soonkiina waa qallaynaya maalintiina waa qallaynaya marka taas ayuu markaa labada arrin ayuu isku daraya laakiin ashyaada kale haddii soon ku buro wuxuu la imanayaa inuu waxa weeye markaa eh, inuu markaa qalleeyo ayuu la imanaya hadduu ogaan soonka u jabinayeyna oo markaa waxa cudurdaar la'aan uu jebinayey markaa ogaan yani uu jebiyey waxa weeye toobadiyo wuxuu israacinayaa qallihii uu qallaynayey ayuu markaa isku daraya taas yadaabuu isku daraya qallaha uu qallaynayana waxa weeye xidhiidh inay noqotaa waxba laazim ma aha waxa weeye faciddatun min ayaamin ukhar maalmo kale inuu soomo ayaa markaa waxa weeye oo la imanaya waa qallaha ramadaan markuu qallaynayo kafaara gudka maaha kafaara gudka isagu waxa mutataabicayn weeye laakiin qallaha ramadaan la qallaynayo waxa weeye maalmo kala duwan baa la qallayn karaa kala tagtagan maalmo xidhiidhana waa lagu qallayn karaa maalmo xidhiidhana waa la qallayn karaa soonka markaa cudurdaaro ayaa jira qofku u afuri karo oo waxaa jira waxa weeye hadduu ruuxu markaa uu safar yahay ama uu markaa xanuunsanayo waxa weeye inuu afuro ayaa u bannaan xanuunka u afuri karaana waa inuu yahay xanuun markaa waxaa dhibaataynayo wax sahlan waa inaanu ahayn xanuun xoogaa culus oo mashaqo dhibaato ah iyo dhibaato siyaado ah soonku waa inuu ku qaadanaya markuu dhibaato siyaado ah soonku markaa waxaweyan ku keensanayo xaaladda noocaasa ayuu afurayaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar yacnii kii bukay ama kii safar ku sugnaa yacni waxa markaa saaran oo waajibkiisu yahay inuu waxa weeye maalmo kale oo cadadkaasa inuu soomo hadduu afuro oo uu markaa ruksada qaato waa inuu maalmihii beddelkeeda markaa soomaa oo u qalleeyaa sidaas iyadaabaa markaa waxba saaran dadka markaa waxban aan awoodi karayn soonkii odayga gaboobay iyo islaanta gabowday ee aan awoodi karayn inay soomaan ama ruuxa xanuunsanayee xanuunkiisa kuma soomi karo mana filaayo ma rajaynaayo dib inuu ka awoodi karo wuxuu markaa filayaa xanuun markaa musmina oo joogtaa ah buu qabaa oo aanu ka soomi karayn laguna rajo badnayn inuu waxa weeye markaa uu dib ka awoodi karo kuwaasi waxay la imanayaan way afurayaan waxayna bixinayaan fidya raashin bay bixinayaan maalin kasta miskiin bay quudinayaan odaygaa gaboobey iyo islaantaa gabowday aan soomi karaynin iyo ruuxaas markaa waxa weeye xanuunsanaya xanuunkaasina uu yahay xanuun joogtaa aanu ka soomi karaynin dib inuu ka soomana aan la filaynin aan rajaynaynin waxay noqonaysaa waa afurayaa maalin kastana miskiin ayay quudinayaan marka cadadka maalmaha ramadaan cadad masaakiin ah ayuu markaa quudinayaan wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin yani maalin kasta miskiin baa la quudinaya miskiin ayaa la quudinaya masaakiintaasi waxba inay kala taganaataa shardi ma aha waxay noqon kartaa marka waxa miskiin keliya in bishoo dhan uu quudiyo ayay noqon kartaa laakiin waxa weeye waa inuu gaadhaa wakhtigii waa in la gaadhaa oo wakhtiga marka la gaadho ayuu markaa quudinaya sida maalin walba markaysaa markaa quudinteeda inuu gaarkeeda u bixiyo oo uu miskiin quudiyo ama waxa weeye in markaa marba maalmaha tegey yani inuu quudiyo haddii waxa weeye markaa isla sugo oo waxa weeye habeenka ay tahay marka waxa shan iyo tobanka ramadaan oo kale yani waxa weeye intii maalmoodee lasoo dhaafay cadad masaakiin ah uu quudiyo yani waxa weye waxay noqonaysaa kifaaya kifaaya noqonaysa masaakiintaasi waxba kala duwanaataana shardi ma aho maalin waliba gaarkeeda ay mustaqil u taho u madax bannaanta yani u u madax bannaanta saas yada wey waxaa soo aroortay oo saxaabada qaarkood ay samayn jireen raashinno bisil inay samayn jireen anas ibnu malik waaguu gaboobay ee uu da'da noqday markuu soomi kari waayey wuxuu samayn jiray eh, ramadaan eh, waa iska afuri jiray da' buu ahaa yani markaa yani gaboobay oo aan soomi karaynin wuxuu samayn jiray soddon miskiin buu markaa u yeedhi jiray dabeedna casuumad buu markaa u samayn jiray casuumad ayuu u samayn jiray dabeedna markaasa waxa soddonkii ramadaan markay dhammaystirmaan ayuu markaa soddonka miskiin buu dhergin jiray calooshooda u dhergin jiray raashin bisil buu bixin jiray wax walba intuu u soo dhigo ayay deedna dhergi jireen iyagoo dheragsan bay deedna tegi jireen raashin qeedhi in la bixiyona waa dhacdaa oo saxaabada qaarkood waa sameeyeen raashinkaa bisilna waa dhacday yani waxa weye saxaabada qaar ba markaysaga waxbaa ka soo arooray qaar yani waxa weye mud bixiya dheglay markaa yani iyo adigu markaa wax raacaya markaa bixiya qaar marka waxa weeye markaa eh, nisfu saac bixiya yani wahaakada culamada qaarkood waxay yidhaahdeen qofka marka miskiinka in calooshiisa loo dhergiyo weeye ama marka waxa weeye markaa wax uu ka dhergayo oo marka waxa weye kaafinaya waa in la siiyo waa in la siiyo culamada qaarkood waxay leeyihin mud baa la siinaya culamada qaarkoodna waxay leeyihiin markaa nisfu saac nebigana waxaa ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam aw acim sittata masaakiin likulli miskiin nisfu saac marka sida ugu fiican nisfu saaca weeyi laakiin hadduu markaa siyaalaha kala bixiyo laftooda in sha allah laa xaraj yani markaa dhibi kuma sugna laakiin alaxsan taqdiirka uu nebigu sheegay in la sameeyo ayaa markaa sii fiican oo maqaam kale oo marka xajka miskiinka inta lagu quudinayo wuxuu ku tilmaamay aw acim sittata masaakiin likulli miskiin nisfu saac marka waxa weeye taas in markaa la bixiyo ayaa sii fiican Eh, waxaa timi gabadhii aynu ku gabagabaynaynaa uurka lahayd iyo markaa gabadhii isjaqsanaysay marka iyaguna soonka awoodi kari waayaan hadday soomi karaan iyagoo uur leh ama markaa waxa ilmaha jaqsanaya ay ka soomi karaan dhibna aanu ilmaha ku keenanayo naftooda toonna waajibku waa inay soomaan saas yadaa weeye haddii aynay taa awoodi karayn ama tajribe ku ogaadeen inayna awoodi karinoo xaaladdoodu khatar gashay amaba ilmihii ay u baqeen yani markaa amaba marka waxa dhakhaatiir lagu kalsoon yahay ay marka arrinkaa ku tidhi yani waxaweye ma soomi kartaan ama markay soomeenba da ay arkeen marka waxa weye in khatar marka waxa ku galeen ay taasoo kale arkeen xaalka noocaasa way afurayaan inay afurayaanna waa laisla ogolyahy in ilmahan inu dhibaateeyaan uma banaana walaa taqtuluu awlaadakum ubadkiinna hallaynina yani allah wuxuu yidhi qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilm yani waa khasaareen kuwa ubadkooda laynaya aqoondarrada ku laynaya waa khasaareen marka waxa weeye waa in la laayaa dee uma bannaana waa in marka waxa weeye ay markaa ilaaliyaan oo ay markaa yacni naf macsuum oo dhiiggeedu dhowran yahay weeye inay wax yeelaan oo dilaan markaa mid u bannaan ma aha marka ficilka uu ka dhalanaayo ama ijhaadka ama dhicisowga ama wax la midka uu ka dhalanayo dee inay la yimaadaan ma aha marka inay afuraan baa ku waajibaysa laakiin hadhow maxaa saaran ma waxa saaran qallaa saaran ma axwaasha qaarkood qalle iyo fidiyay israacinayaan sida haddii markaa ay u baqaan ilmuho keliya ayna naftooda u baqin mise waxa weeye markaa waxawe qallo keliyay la imanayaan marlayba xaal walba mise fidyo keliyay la imanayaan yani waxawe maxay markaa yeelayaan yani waxaweye taas iyadaa khilaaf badan baa ku sugan ahlucilmigu isku khilaafsan yihiin laba qowl baana ugu roon qowlka odhanaya qado keliyay la imanayaan ama qowlka odhanaya fidyo keliya la imanayaan qowlka odhanaya labada waa la israacinayaa yani qowlkaasi marka waxa qawi ma ah waa daciif weeye laakiin labadan qowl baa marka waxaan ugu roon qowlka odhanaya ama qallo keliya ayaa lala imanayaa oo gabadhaas uurka leh iyo gabadhaa isjaqsanaysa hadday soomi kari waayaan qallo keliyaay samaynayaan oo fidye raacin maayaan inay raaciyaan laazim kuma aha ama fidye keliyaay la imanayaan daa'ifo badan oo culammada ka mid a ah, ahlucilmi badan waxay ku tageen yani waxaw qallahay ku tageen qaarkoodna qalle iyo fidya axwaasha qaarkood israaciyeen marka waxa weeye qallaha yani badanka culammadu waa qabaan inay qallaynayso oo qalle ay la imanayso jamaahiirta culammadu ama waxa ku daraan ama yayna ku darine qallaha waa qabaan waxaanay leeyihiin xagga qiyaas ahaanna de mariidkii bay la mid tahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar qofkii bukayba maadaama la yidhi marka waxa qallee dee iyadu markaa inay qallaynaysana waxay noqonaysaa mid iyaduna markaa waxay la mid noqonaysa saasay leeyihin xadiikiina waxa weeye wuxuu sheegayey ruuxa marka waani musaafirka ah yani markaa wuxuu ka dhigay yani soonka iyo wa shatra salaa iyo xaamilkiiyo murdicana waa ka dhigay soonka iyo marka waxa ayuu ka dhigay uu tilmaamayey marka dhigistaana waxay yidhaahdeen dee qallihii diidi mayse qallihii ma diideysa bay yidhaahdeen calaa kulli xaal qowlka kale waxa weeyaan in la yidhaha fidye keliya ayaa markaa lagu leeyahay fidye keliya ayaa lagu leeyahay waana sida laga soo wariyay cabdullahi bnu cabaas iyo cabdullaahi bnu cumar labadooda waa ka asaxday sanad saxiixa ayaa labadaba lagaga hayaa oo marka waxa weeye culammadu marka ay saxiixiyeen yani ahlucilmi badan yani marka asaaniid kala duwan baa laga soo wariyey anti bimanzilati aladiina laa yutiiquun yani waxaad markaa la mid tahay kuwaan awoodayn baad la mid tahay calayka aljazaau walaysa calayka alqadaa yani jaza ku saaran fidya ku saarane qada kuma saara asaaniid saxiixay ku soo marka waxa weye turuq mutacadid oo kala duwan baan laga soo wariyey ay fatwoonayaan yani ayaa laga soo wariyey weliba markaa waxawe culamada qaarkood waxay yidhaahdeen walaa yuclamu lahumaa mukhaalifun min asaxaaba cid saxaabada ka mid oo ku khilaaftayna lama oga haddii waxa weye saxaabada qaarkood wax fatwoodaan kana caanbaxdo cid saxaabada ka mid oo ku khilaaftayna aan la ogeyn waxay markaa noqotaa yani xujay noqotaa xuja sharciya xuja sharciya ayay noqotaa marka qowlkaasi waa qowl qawiya weeye qowl qawiya weeyaan walow marka waxa weeye culamo badan iyaynay qaadan laakiin xagga daliil ahaan marka laga eego min xaysu daliil waa qowl marka waxa yani qawiya weeyaan tan marka waxa weeye mariidka inay dee shabbahayso waa jirtaa laakiin waxa weeye waxay noqon lahayd baabulqiyaas baabulqiyaas oo kale ayuunba iska noqon lahayd farqi kalena waa jiraayo yacni gabadhan marka waxa uur kale waxaa dhici karta dee ilmuhu inuu isku dhadhowaado oo dee sanka isku hayo marna waa sidaa marna waa nuujinaysaa dumar badan baa noocaas ah markaas waxaa dhacaysa haddii layaha qallayso sida markaa marar badan dhacday in waxa weye ramadaanno fara badan isku gaadhaan oo dee waxa weye la toban ramadaan baa markaysa markaa isku gaadhay ama toddoba ramadaan baa isku gaadhay ama shan ramadaan baa isku gaadhay iyo wax la mida taasna xaraj baa ka imanaya hadhow markaysaa qallaha ay qallaynayso oo muddadan hore markaysaa ubadka isku dhadhow yihiin dee qallihii waxa weeye waa ku adkaan karaa dumarka qaarkoodna markaa waxa dumarkuna kuma wada soomi karaan yani waxa weye dadka yani waxa weyan xoogaa dacfiga kolle iska yara batay marka waxa weeye nowcan maa yacni xaggaas farqi waa ka jira yani markaa soonkaa badane isku gaadhaya ayaa halkan ishkaal ka imanaya oo si marka waxa weeye muctaada oo badan marka waxa u dhacda si fara badan yani marka u dhacda marka waxa weeye calaa kulli xaal waxay noqonaysaa mas'aladan maadaama markaysa markaa saxaabadii qaarkood saa fatwoodeen kana caanbaxday cid mukhaalifoo saxaabana aan la ogeyn qowl quwadiisa le bay noqonaysaa laakiin qowlka kale ku soo xigaa xagga quwada wuxuu noqonayaa qowlka qadaagu noqonayaa qowlka qadaaga ayuu noqonaya lakiin labada in laysku daraa waxay noqonaysaa qowl daciifa ayay markaa noqonaysaa wakhtigii waa dheereeyey halkaas ayaan ku joojinayaa wallahu aclam